bismi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlah رb العaalamiن وslى اllah عlى mحamedi وعlى ali mحamed rabi اshrax lii sadrii وysir lii amrii wxlul cqdaة min lisani yfqhu qwlii qala الnadimu raximah اllah babu kana وأkhawatiha wcagsu ina ya ukaya fi اlcml kana wman faka alfatىa wlam yzl وhkda أصباح ثuma أمsى وظل ثuma bat ثuma أضحى وصار ثuma lays ثuma ma brح وma fti ffqah بyاn المتضيح وأختها ما dاm فاحفظنها واحذر هديت أn تزيغ عنها تقول قد كان الأمير راكبا ولم يزل أبو علي عاتبا وأصبح البرد شديدا فاعلمي وبات زيد ساهرا لم ينم ومن يرد أن يجعل الأخبار مقدمات فليقل مختارا mihaaluhu qad kaana samxan waa'ilu wawaaqifa bilbaabi adxa saa'ilu wain taqul yaa qawmi qad kaana almaطar falasta taxtaaju lahaa ilaa khabar وهكذا يصنع كل من نفث بها إذا جاءت ومعناها حدث والباء تختص بليس في الخبر كقولهم ليس الفتى بالمحتقر وما التي تنفيك ليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاطبا فقولهم معامر موافقا كقولهم ليس سعيد صادقا baabu kana waa khawaatiha weli sheekhu raxima allahu tacala wuxuu ku guda jiraa nawaasikhdii nawaasikh lmubtada walkhabar waxaynu soo qaadanay laba ka mid a nawaasikhda labadaasi waxay ahaayeen baabu dhanna waa khawaatiha iyo baabu inna waa halkana wuxuu ka gudagelayaa qeybtii saddexaad oo ah baabu kana waa marka waxaynu soo qaadanay wax labadaba nasbinaya iyo wax maayansib lism oo yarfacu lkhabara iyo waxa ma yarfacu lkhabra maa yarfacu lisma wayansib lkhabra oo qaybta saddexaad oo kaana iyo walaalaheed ah waa saddex iyo toban ficil weeyi dhammaanna waa wada afcaal weeyi iyada laftoodu baabu kaana iyo haadaa kani baabu kaana kaana baabkeedii weeyi waa akhawaatiha iyo wa baabu akhawaatiha in kaana kuwa lamidka a ah baabkoodii weeye marka ay gelayaan mubtadaha waxaa loo shardiyaa ilaa shan arrimood shanta arrimood waxaa ka mid a mubtaduhu inaanu ahayn laazima tastiir mid tastiir laazima inaanu ahayn sadaaratlkalaam mid iskale inaanu ahayn sida asmaada asmaa shardiga oo kale talabaad waa inaanu ahayn mid xadaf laazima sida ka lagaga khabro nactiga maqduuca oo kale alxamdu lilaahi alxamiidu ay huwa alxamiidu waa inaanu ahayn mid laazima cadamu tasaruf sida tuuba oo kale saasumay laaimtaa rafcaasumay laazimaysa duubaa lilmuminiin waweylu lilkaafiriin ibtida waa inaanu naftiisa u laazimin ibtida waa inaanu hayrkii u laazimin sida ka daba dhaca idaada fujaayada oo kale kharajtu fa idaa asadun asaduntaas markaa waa mubtade khabarkeega marka ay gelasana khabarkaa waxaa loo shardiyaa laba arrimood waa inaan ahayn jumladaasi jumla alabiya waa inaan ahayn jumla inshaa'iyana waa inaan ahayn haddaba afcaashani culimay waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood baa loo qaybiyaa xagga camalfalka min xayu lcamalu waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood qismun yacmalu hada alcamala min gayri shardi shayin qayb camal fasha camalka kan ah wax shardiya ah oo lagu xidhayaana aynay jirin maxaan idin idhi waa qayb shaqaynaysa camalka kan ah camalkeed waxay rafcinaysaa mubtadaha khabarkana way nasbinaysaa soo saama qaybtaasi waa bilaa shardi bay ku camal fashaa waa sideed ficil kaana iyo layse inta udhexaysa weyaan kaanana ka bilow laysena ku dhammee waa mise ficil so sideed ficil ma sideeddaa ficil he maxay camal falayaan biduuni shardi wax shardiga lo odhanayo shardiga caynkaa iyo caynkaa marka laga horraysiiyo bay camal falayaan ma jirto qaybta labaad qismun laa yacmaluhu ilaa bishardi taqadumi nafyin aw nahyin aw ducaa waa qayb iyadu ku camal falaysa shardi shardigeedaasina uu yahay inuu nefyi ka hormaro ama nefyi wixii shabihi jiray nefyi maxaa shabihi jiray nahyi ama duco soo saas mahayn intaas inana ka hormarto intaasna maxay ahaan jirta culimo afar bay ahaan jireen zaala iyo fatia iyo barixa iyo infaka so intaa ma ahaan jirin afartaasina shardigaas bay lahaan jireen shardigaa marka lagale camal falayaan una fiirso oo zaale maadigeedu waa inuu yazaalu yahay weeyo bimacnaa yastamiru a maxaan idin idhi zaala maadigeeda waa zaale mudaariceedu waa inuu yahay yazaalu waa inuu saa ku imanayo yazaalu waa inuu ku imanayo oo bimacnaa yastamiru a wuxuu nagaga saarayaa zaale maadigeedu hadduu ku imanayo yazuulu haduu ku imanayo bimacnaa yataxarak dhaqdhaqaaqa taasi waxa weeyaan khaasiray noqonaysaa iyadu maba gudubtaba in allaha yumsiku samaawaati waalarda an tazula waa qaasir weyan taas ma gudbaysaba waa marka mudaariceedu noqonayo yazulu waxaa kaloo laga saarayaa zaalada mudaariceedu uu yahay zaala yaziilu walaa yaziilu shaku bilyaqiini yaziilu taas ayadna lagu saarayaa yaziiludaasina waa bimacnaa yatamayazu weeyaan zaala zaydun zayd wuxuu soocay da'nahu arigiisiibuu soocay min maziiriyihi buu ka soocay iyaduna hal bay gudubtay hal mafcuul bay idinoo gudubtaayo zaalo bimacnaa mayazo oo soocitaana wey zaaladaynu u soconnaa waata bimacnaa yastamiru daa weeyaan mudaariceedu uu yahay masla fahnaynta waa zaaladii weeyaan taasina qayb saddexaad baa jirta qaybtaas saddexaad maa yacmalu hada alcamala camalka kan buu camal falayaa bishardi taqadumi ma almastariyati ma almasderiya adharfiya inay ka hor marto taasina yay ahaan jirta culimo ya daamade maynanta ahaan jiri xagga camalfalka intaasoo loo qabanaya markaas ku geyso sideed camal falaya bilaa shardi iyo afar camal falaya bishardi taqadum nifin wa shibhi afar sideed uge labiyo toban maynahayn waxaad ugeysaa daamo oo bishardi taqadumi ma almasderiyati adharfiya ku camal falaysa waa saddex iyo tobankaa ficil weeye xagga tasarufka ka waran xagga tasarufkana waxaa loo qaybinayaa saddex baa loo qaybini wax tasarufa tasaruf taama wax tasarufa tasaruf taama oo maadi iyo mudaaric iyo hawlihii o dhani ay ka imanayaan waa kaana kasoo bilow waa wixii bila shardinka camal fili jiru layse ka reeb amse ficil toddobada ficil weeyaan toddoba ficil weeyaan iyo wax tasarufa tasaruf naaqisa tasaruf naaqisa tasaruf waa afarti iyaguna an ushardinni bishardi taqadum nifin wa shibhihi maadiyo mudaaricba u ka ima iyo waxaan tasarufin aslanba waa layse iyo daamo weey layse iyo daamo wey wax kuu laaban maad garan ba wuxuu yidhi sheekhu waa inna waa cagsu inna ina ka soo horjeedkeeda weeyi yaa ukhaya walaalyara weygiyow fil camali camalka dhexdeeda ayay ugu cagsi tahay kaana kaana wamanfaka alfataa iyo manfaka alfataa walam yazl iyo walam yazl wahaakadaa saasoo kale weeye asbaxa asbaxa uma amsaa waamsaa iyo amsaa wadalla iyo dalla uma baata wabaata iyo baata uma adxaa waadxaa iyo adxaa wasaara iyo saara uma laysa walaysa iyo laysa uma maa barixa uma maa barixa wamaa barixa iyo maa barixa wamaa fatiha iyo maa fatiha ee fafqah kas oo fahan bayaanii cadayntayda cadayntayda almutadixa iska cad wa uktuhaa ay wa uktu haadihi afcaali afcaasha tan awalaasheed weeyi maadaama maadaama faxfadan xifdi oo xifdi haa daama xifdi waxdarkana digtoonow hudiita waqoo lagu hanooniye an taziiqa inaad ka leexato adigu cannahaa daama inaad ka leexato ku tirinta aad ku tirinaysid waxa weeyaan afcaasha kaana walaalaheed taquulu waxaad odhanaysaa qad kaana wuxuu ahaaday alamiiru amiirkii wuxuu ahaaday raakiban mid wax fuushan buu ahaaday walam yazal kamaa uzuulin abuu caliyin abuu cali kamuu zuulin caatiban mid wax anaananayo inuu yahay wa asbaxa wuxuu ahaaday albardu qabowgii wuxuu ahaaday shadiidan mid daran buu ahaaday faclam arrintaa ogow wabaata wuxuu ahaaday zaydun zayd wuxuu ahaaday saahiran mid soo jeeduu ahaaday lam yanam muu seexan ey huwa zayd lam yanam muu seexan ey huwa zayd muu seexan intaan tirinaynin way halkan afcaashii tiradeedu unbaa ku jirta wax kaloo ku sugan mama jiraba iyo tusaalayaasheedii wuxuu ku leeyahay inna waxa cagsigeeda ah xagga camalfalka ini maxay shaqayn jirtay tansib lisma wa tarfacu alkhabara soo saa may ahaan jirin waxa cagsi u noqonaya waxa weeyaan kaana ayaa u cagsiya oo waa maxay yadu waa tarfacu lisma wa tansib alkhabara waa tarfacu lisma wa tansib alkhabara haddaba u fiirso inay tahay tarfacu lisma wa tansib alkhabara wey inay rafcinayso khabarka khabarka inay nisbada rafcaha waa madhabu albasriyiin weeyaan waa madhabu albasriyiin kuufiyiintu waxay leeyihiin kuma camalfalaysi leyin iyagu oo rafda kolka horeba isago iska rafcinaa halkii markii hore unbay maraya halkii markii hore ayay iyagu maraya basriyiintuna waxay nimeeyaan labadaba nasbahana iyadaa keenaysa rafcahana iyada ayaa keenaysa waan fahanay saasay leeyihin waxaana saxiixa madhabka basriyiinta saxiixa sababta oo ah wuu la xidhiidhsadaa marka uu damiir marka uu damiir yahay ayuu la xidhiidhsanayaa iyada ayaa ula xidhiidhsanaya waxaana bilistiqraa lagu ogaaday ana damira laa yatasilu ilaa bicaamilihi damiirku waxa la xidhiidhsadaa caamilkiisa waa mid labaade ficil kasta waxbuu rafciyaa ficil kasta oo wax rafciya ficil kasta horta waxbuu rafciya nasbaha laakiin laba loo kala qaadiyo inuu mutacadi yahay iyo inuu laazim yahay de hadduu mutacadi yahayna nasbuu gudbiyo wuu nasbin hadduu qaasir yahayna dee nasbin maayo laakiin lama arag ficil wuxuu nasbiyo waxba aan rafcin madab kuufin saasa ka dhalanayala iyo waxay leeyihin nasbunbuu keenaya ba le rafci waa kiisii waxaa ka dhalanaya maxay ficil lama hayo luqa alcarabiya oo lagama soo helayo ficil wax nasbiyo wax aan rafcin ficil isagu muxuu nasbiyo wax aan rafcin jira ma aragtan wey laakin maxaa la heli karaa ficil wax rafciye laakin aan nasbin baa la heli karaa soo marka ra'yiga xooga badan lihi waa ra'yiga basriyiinta oo ah labadaba iyada ayaa ku camal falaysaa labadaba iyada ayaa ku camal falaysaa inti unbuu sheekhu kuu tiriye intaa wax ku laabani waxa weeyaan ma jirto cagsu ina waa khabar soo taqadumi weeyaan yaa ukhayana waa taskiiro taskiirtana baab gaara inoogu iman doontaaba insha allah fi lcamali jaariya majruurka cagsigaa lagu tacalujinaya kaanina waa mubtadiyo maakhara bilafsi qastiha wa inna ina ina kasoo horjeedkeeda weeye yaa ukhaya walaalkaygii yaraayow filcamali camalka dhexdeeda ayay ugu cagsi tahay kaana kaana iyo wamanfaka kamu zuulin alfataa wiilkii dhalinyarka ahaatee qaa'ima inuu yahay mi taagan walam yazl iyo kamuu zuulin wahakadaa saasoo kale weeyi waa khabar soo taqadumay wahakada ay wakainun kada saasoo kale weeyi asbaxa wuu ahaaday uma amsaa wuu ahaaday wadalla wuu ahaaday uma baata wuu ahaaday uma adxaa wuu ahaaday wasaara wuu ahaaday uma laysa muu ahaan uma laysa walaysa muu ahaan uma maa barixay wamaa barixa kamuu zuulin wamaa fatia kamuu zuulin marka layse toddobada ka horeeya mu ahaa u afarta bishari taqadumi almasteriya eh, eh, bishardi taqadumi nifina waa isku macnoo zaalay la macno yihiin oo kama zuulin wey waaya maadaaman intuu daa'imsan yahay wey markaa macnahu hadda kutubta dhan kusoo sheegna mana fifqah kas buu ku yiri sheekhu oo fahan bayaani cadayntayda wax aan cadaynayo cadaynta almutadixa iska cad waa sifa kaashif way sii cadayn way sii cadaynado almutadixa iska cad cadayntayda waxaan ku cadeeyan ku tiriyey sheekhow dabagalo ha ka leexan wtuhaa waa khabar soo taqadumay wauktuhaa ay wauktu hadihi lafcaali afcaasha tan awalaashood weeyi maadaama ficilka maadaamihiina kuwan uu la walaala yahay ee faxfadan xifdi oo xifdi adigu ha daama xifdi faxfadan waa ficil amar maxaa fadxada loogu bineeyey litisaali binuuni tukid alkhafiifa soo ma haaduna mafcuulkii wey facilkiisna waa anta waxdar kana digtoonow hudiita ilahay idankii ha lagu anooniye an taziiqa inaad ka leexato anha daama ku tirinteeda aad walaalaha kaana ku tirinaysid inaad ka leexato iska ilaali buu ku leeyahay inaad ka leexato iska ilaali tusaalayaashii buu kuu qadimay halkaa wax adoo ku jiraa ma jiro dee macaanid waynu sheegnay macnaha ay leeyihiin waynu sheegnay waxaa kaloo aynu tilmaanay falka shuruuda loo dhigo waxaa kaloo aynu tilmaanay xaggii mutasarifka iyo cadamutasarifkana waan tilmaanay wax aday kuma jiro marka taquulu waxaad odhanaysaa qad kaana wuxuu ahaaday alamiiru amiirkii raakiban mid wax ahaaday u fiirso alamiiru waa ismu kaana alamiiru waa maxay waa ismuka maxay qabanaysaa horta kan laba arrimood bay qabanaysaa labada arrimood waa maxay tarfacu lisma wa tansibu lkhabra waa mid labaade mubtadaha ismigii way ka wareejinaysaa mubtadanimadii maxaana la odhanayaa ismukaana la odhanaya khabarkana khabarnimadii maxaa la odhanaya kabar khabar mubtadi markii hore ahayo khabarkaana la odhanaya mana labada arrimood ba qaba labada arrimood raakibana waa khabarkeegii walam yazal tusaalahan waxaa kaloo kuugu tusaalaynaya waxaa afcaashan maadinimuna eeganine maadiga wixii ka tasarufo xitaa camalkan kale u qabanaya walam yazal kamuu zuulin waa zaalo mudaaricigiisoo maa ila alifka iyo zaalu buu ku imanayey iltiqaasaakininima loo goynaya walam yazal kamuu zuulin abu caliyin abu cali kamuu zuulin caatiban mid wax canaananayo inuu yahay iltiqasaakinin baa dhacay len iltiqasaakininkana he saddex dariiqaa la mari jiray in saakinaan intaqa yagsir maa sabaq wayakun linanfaxad fu istaxaq maxamed mar saasuu kaafiya kitaabka laga soo gaabiyey alfiya ayuu saa ku yidhahda marka hadday hadday hadday laba xarf saxiix yihiin maxaa la samaynayaa ka horaa la kasrinaya soo ma kasrul awal hadday laba xarf ficlo yihiina kolba kii alde munaasaba in lagoya la goynaya hadduu muctal iyo saxiix yahayna muctalkaa la goynaya imika muctal weeyaan de ila laamku waa xarfi saxiix saa ula socda marka abu waa khabarkii abu waa khabarkii soo ma la abu waa ismigii oo ismigu marfuuc baan jire ismigu mina marfuuc aan jire ya wuu rafcisanya wawdu ku rafcisanya waayo waa ismi asmaa lkhamsa soo caatibana waa khabarkii oo mansuuba wa asbaxa wuxuu ahaaday albardu qabowgii shadiidan mid daran buu ahaaday faclam arrintaa ogow waa iska tilmaamabedin asbaxa ismigeedii waa albardu shadiidana khabarkeegii weeyi wabata wuxuu ahaaday wabata wuu beriyaha odhan wabata bimacnaa saare weeyaan wabata wuxuu ahaaday zaydun zayd wuxuu ahaaday saahiran mid soo jeedu ahaaday lam yanam oo aan seexanayo huwa zayd tacadudulkhabar u banaanaa maha le uu noqon karaa khabar ko wixii khabar noqon jira mubtada khabar u noqon jira iyagana khabar buu noqonaya saa ula soco sheekh oo hadhan jumla uma noqon karto jumla soo khabar may dhici kari jirin tabti un bay noqonaysaa tafsiirna way noqon kartaa kartaayo saahiran baa lagu sii fasiraya saahiran waa maxay qofkaan fahmayn saahiran wuu soo jeeda lam yana muu seexan wey saahiran waa soo jeeditaan iyo iyo seexadsi la-aan mid a soo maad fahmin markaa zaydun waa ismigeedii saahirina waa khabarkeegii lamyanana way sii fasiraysaa ama lam yanamna waa tacadudulkhabarba weeye inta qowlba ku banaan dhe haddee tiraad ka laqayso waman yurid an yajcala alahbaara muqadamaatin falyaqul makhtaara mihaaluhu qad kaana samxan waa'ilu wawaaqifan bilbaabi adxa saa'ilu halkan sheekhu raxima allahu tacaala wuxuu ku tilmaamayaa laba masalo ku tilmaamaya labada ta koobaad waxa banaan afcaashan waxaa ku banaan khabarkoodu inuu ismiga ka soo horeeyo afcaashan khabarkoodu inuu ka soo horeeyo ismiga inkastoo asalku yahay inuu ka dambeeyo sida ay u banaan tahay khabarku inuu mubtadaha ka soo horeeyo mafcuulkuna inuu faacilka uga soo horeeyo wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin xaqan waa khabarkii soo horeeyey nasruna waa ismigii oo taakhuray soo saa ma noqon kara culimay waajibuba noqon karaaba waajib u noqon kara kana yucjibunii an yakuna fi dari saaxibuhaa saaxibuhaa iminka khabarkii soo taqadumo wa fi daari saaxibuhaa wa mahay saaxibuhaa damiirkani u noqonaya daarta u noqonaya hadaynu saaxib soo horeysin oo ismigii ah waxaa ka dhalani cawdu damiiri calaa mutaahirin lafdan wa rukbatan wahada la yajuuz sooma markaa markaasoo kale waajib buba noqonaya inuu soo taqaduma mamnuuc buu noqon karaa inuu soo taqaduma mamnuuc buu noqon karaa saara caduwi sadiiqi cadaweygun baaba saaxiibka i noqday buy bal ka warran adu maad kala garan kartaa ya wain taqul kalama muusa ya'la faqadim ilfaacila fahwa alwla haddee faacilki iyo mafcuulka la kala saari waayo maxaa la samayn jiray saw ka hore faaci lagama dhigi jirin so halkaa kuma inaan soo marin dee maanta ma kala garanaysid be maxaad samayn marka ile waxaad ogeyd khabarku ismigu inuu marfuuc yahay khabarkuna inuu yahay mansub in maad kala saaraysaa imika saara caduwiy sadiiqi aad u kala saar saad o dhan de ka hore ismigii ka dhigsha ka hore maxaad ka dhigaysaa ismigaad ka dhigaysa lama kala gelinaysa soo qariinayna ma jirto ma qariina jirto may halki bafaacil baan kusoo baran masalada labaada sheekhu uu ka warramaya waxaa banaan khabarku inuu labadoodaba kasoo horeeyo saxiix iyo ismigiiyo wada socdaba khabarku waa kasoo horeyn karaa sidau u banaan yahay mafcuulku inuu ficilkiiyo faacilka u kasoo horeeyo arintaas way waajibi kartaaba waajib ba noqon karta inu kasoo wada riyo labadoodba hadii asmaadi sidaalatul kalaamka laan jira o kale hadii la odhaa ka waran ayna kana zaydun ka waran ayna kana zaydun aynada maxaad icraabi waa khabar soo taqadumay labadiiba u ka soo horaya ficilkiiyo iyo ismigii muna ka soo horay waayo aynu maxay leedahay sidaalatul kalaam bay leedahay kam kaana maaluka ka waran kamtan waa istifhaamiyadii kam kaana maaluka ka waran maxaad samaynaysaa mana sidaalatul kalaam lahayn dee waxaad ka dhigaysaa khabarkiiyo soo taqadumay ya kayfa kaana bakrun maxaad samayn waa khabarkii soo tukado markaasoo kalena waajibu noqon karaaba isaga gadaalna inoo keeni doona wuxuu yidhi waman kii kaste yuri doona kadaka man wamaa tufiidani maca kula lcumuumi ya ukaya fasmaca soo cabdiraxmaan naasir sicid ma odhan jirin qawaacidiis mantu caam bay faaidaysaa man waman kii kaste yuri doona ay huwa manku an yajcala inuu ka yeelo al akhbaara inuu ka yeelo muqadamaatin kuwo la soo falyaqul ha yidhaahdo huwa manku ma ay alladii kii ha yidhaahdo ikhtaara u doortay huwa manku hu maaga mihaaluhu arrintaa tusaalaheedu qad kaana wuxuu ahaaday samxan mid deeqsiya oo gacan furan waailo ninka waail la ydhaahda wa waaqifan mid taagan bilbaabi albaabka mid taagan ayuu adxaa ahaaday asaa'ilu ninkii baryootamaya wax dadka weydiisanay u fiirsada waa masladii xagga hore aynu ku baraarujinay aynu isku taagnay ee ahayd in khabarka lasoo horreysiiyo oo laga soo horreysiiyo asmaada masla faanaynta ya falyaqul makhtaarada muxuu uga socdaa falyaqul ha idhahda makhtaara wuxuu doorto alifku alif idlaaq la socda makhtaara makhtaara ikhtaara ficilkaygu waa huwa mafcuulkaynu waa goonyo waa caydka maaga u noqonaya haye falyaqul ha ha yidhaahdo wixii uu doono ha oo ah taqdiimka asmaada ka soo horeysiiyo khabarka ama taqdiimu kasoo horeysiiyo asmaada iyo afcaashada mukhtaaradu saasay ku dhacaysa tusaaluu ku tusaalahaasina waa maxay waa iyadii oo is khabarkii uu kasoo horeeyo ismiga iyadii oo khabarki uu labadaba kasoo horeeyo falyaqul makhtaaraati waad fahamtay soo ma falyaqul ha yidhahdo makhtaara wuxuu doono ha wuxuu isagu doorto oo ah inuu khabarkii kasoo horeysiiyo ismiga ma aha inuu khabarkii kasoo horeysiiyo labadaba ad kaana samxan waa inuu iminka ka waran maxay lamid tahay wa kaana xaqan calayna nasru lmuminiin bay lamid tahay waayo khabarkii baa soo taqadumay ismigiina waa taauray samxanna waa khabarkii waailuna waa ismigii misle fahme culimo waaqifan bilbaabi waaqifan waa khabarkii soo taqadumay bilbaabina ku tacaluji waaqifan adxaana waa ficilkii asaailuna waa ismigeedii labadiiba muna ka soo hormarin labadiiba ka soo hormaray waxdayde kuma jiro kusii jojoogno an yajcala inuu ka yeelo ay huwa manku jacalo labadeedii mafcuul alakhbaar waa mafcuulkii koowaad muqadamaatina waa mafcuulkii labaad oo mafcuulki sokii mansuubka ahaan jiri waa jamcu muanaf asaalim la socda culimay wa mankii kasta yuri ay huwa manku an yajcala inuu ka yeelo ay huwa manku alakhbaara khabarada inuu ka yeelo muqadamaatin kuwa lasoo horumariyey falyaqul ha yidhaahdo ay huwa manku ma ay aladii kii ha yidhaahdo ikhtaaraw doortay ay huwa manku hu maagaw doortay mithaaluhu arinta tusaalaheedu qad kaana miaaluhu waa maxay waa miaalu taqdiimi alkhabari cala alismi faqad in laga soo horeysiiyo khabarka ismiga ama in labadoodaba laga soo horeysiiyo ah. mithaaluhu arrintaa tusaalaheedu qad kaana wuxuu ahaaday samxan buu ahaaday mid deeqsi ah waa'ilu ninka waail la ydhaahdaa waailna waa ismu rajulin ama waa abuqabiilatin wa waaqifan mid taagan bilbaabi albaabka mid taagan ayuu adxaa ahaaday halka khabar bilbaabi baabka albaabka mid taagan maxaa odhani iska ilaali marka wawaaqifan mid taagan bilbaabi albaabka mid taagan ayuu adxa ahaaday asaa'ilu ninkii baryootameeyey soo basiir maa culmo ilaaqaasi sheekuu ilaaqay ee uu yidhi waman yurid an yajcala alahbaara muqadamaatin falyaqul makhtaara waxaa laga soo reebaya khabarka leysa laysa in laga soo hormariyaa cala alasaxi ma banaano walow darfiya jaariya majruurba ha noqdee laba maqalba de lababa maqalba in laga soo horeysiiyaa markaa banaanaan mayso daamo khabarkeedana in laga soo horeysiiyaa banaanaan mayso maada iyo daama in la kala dhex dhigaa ma banaano iyadoo oo wad iyadoo labadooda wa socda in khabarkii laga soo horeysiiyaana ma banaano marka waxaa laga soo reebaya layse iyo daama ayaa laga soo reebaya inta kale waa sax weeyi meelo kaleaynu ku arki doonaa ciladana wa in taqul qawmi qad kana lmaar halkana wuxuu ku ishaarayaa sheekhu laba xukun oo axkaamta baabkan ka mida midi waa mide waa kaana iyo walaalaheed bar ka mida oo taama loogu isticmaalo taama loogu isticmaalaya waa yahay waa xukunka labaade babaa lagu ziyaadiyaa layse khabarkeeda labada xukun baa kana kaga waramaya abyaadan soo socota so islamayna fahmi taamadu waa maxay kani lua carabiya waxay ku leedahay afar isticmaal afarta isticmaal mar naaqisay noqotaa mar waxay noqotaa naqiso naaqisadu waa maxay hiya alatii laa taktafi bimarfuuciha can alabi mansuubiha haddaad naaqiso maqashid kuma kaaftoomaysa marfuucana waxay u baahan tahay mansuub waa naaqiso waad fahamtay ma marfuucan kuma kaaftoomayso oo kagama kaaftoomayso ayo mansuubka midna waxaa la shaaniya oo damiirkeyga damiiru shaniya midna waxaa la dhahdaa taamo waa ta halkan uu kaga warramaya taama taamo waa maxay macnaheedu hiy alatii takfi bimarfuuciha can ilmansuub waxay ku kaaftoomaysaa marfuuca maxayna kaga kaaftoomaysaa mansuubka markaa marfuucun bay ku kaaftoomaysaayo mansuub uma baahna maslafana basiid iyo zaaidade zaaidadana waxaanu kusoo qaadaa dhignay mutamimadii soo samayan jiri mutamimadi baan kusoo sheegnay waaye kaana marka la ziyadinay mise sheertaa loo sujuudin jiray ya ashukuur kaana marka la ziyaadiyo imse shardi baa loo shardin jiray in ina xashul kalaam dhacdo haye iyo iyo inay tahay ah, bilafdi maadi labadaa shardaa loo shardin jiray so intaasu ma bilafdi maadi inay tahay ya bilafdi maadi inay tahay iyo inay tahay fi xashwi kalaam inay tahay ya an takuna fi xashwi kalaam xashwi kalaamkana maxaa looga jeeda laba shay oo islaazima oo jaar iyo majruur aan ahayn jaar majruurka ma kala tagaan layn shay keliya kadhig kelmad keliya ka dhigan yihin fiigina meel baan ku sheegay xarfujeerkii majruurkiina meel baan ku sheegay kaanan udhexaysin ka waran weliba meelahay aadka ugu sii badnayd maxaa kamid ah baabkii tacajub aynu soo maranay maadii tacajubadiiyo ficlu tacajubkii maa kaana axsana zaydan meelahaasay aada ugu sii badan tahay weliba intaasuu ka warramaya marka wuxuu yidhi wain taqul haddii aad tidhaahdid yaa qawmi tolkayow qad kaana waxa la helay almataru roobkii baa la helay haddii aad tidhaahdid ah, wain taqul haddii aad tidhaahdid yaa qawmi tolkayow waa qowmkiisio abaaryahe ay ku degtay yaa qawmi tolkayow qad kaana waxaa la helay almataru roobkii baa la helay haddii aad tidhaahdid falasta ma tihid adigu taxtaaju mid u baahan adigu lahaa kaana xaalada uu u sugnaaday ilaa khabarin ilaa dikri khabarin khabar sheegitaankii uma baani kaana maxaad ka laqmaysay taamaad ka laqmaysay soo ma kaana haddaad wajado ka laqmaysid kaana waa la helay haddaad tidhahdid waa wa wa wa waa taamo weeyaan naaqisa maa kaana wuu ahaaday markaad leedaad macnaa saaraad ka laqmaysa sooma markaasay naaqisa noqonaysa iminka taamo wey kaana qad kaana lmadar roobkii baa la helay haddaad tidhahdid khabar hasku sheeg sheegi sheekh waayo marfuucanay kaga kaaftoontay mansuubkii wain kaana duu cusra aayadda qur-aankiina waa lami wain kaana duu cusra waa taa naaqisa la odhanaya waxaa lamid a xitaa subxaana lamid xitaa waxaa lamid baan ujeedaa tumsun amsa amsa amsa baa lamid cafwan asbaxaa lamid xitaa fa subxaana allahi xiina wa xiina tusbixuun maxay ku kaaftantay afcaashaasina marfuuci mansuubo umay baahan marka waxaa laga soo reebaa uun saddex ficil baa laga soo reebaa saddex ficil ayaa laga soo reebaa oo iyagu yani waxa weeyaan naaqis uu noqdo oo taama aan loogu isticmaalin taama aan loogu isticmaalin ah. iyagu waa naaqisu saddexdaa ficil waa laysa iyo zaala iyo fatia saddexdaa ficil weligoodba iyagu waa naaqisu inta kale soo hadhay kaanay la mid noqon karaan oo taamana way noqon karaan naaqisna way noqon karaan wain taqul haddii aad tidhaahdid yaa qawmi tolkayow qad kaana waxaa la helay almadaru roobkii baa la helay falasta matihi taxtaaju mid u baahan lahaa kaana xaalada uu sugnaaday ilaa khabarin ilaa dikri khabarin khabar sheegitaankii uma baahnid wahakadaa sidaasi oo kale ayaa yasnacu u samayn kullu man ay kulluladii kii dhammaantii nafatha ay lafada ku hadlay huwa manku bihaa kaanada ku hadlay idaa jaaat marka ay timaado walxaal bay timiday macnaaha ay macnaa kaana kaana macnaheedu xadatha xadaa waa xasilay uu yahay xadaa waa dhacay ay huwa shaygii baa dhacay bimacnaa xadata hadday noqotona waa lamid xasala hadday noqotona waa lamid wajada hadday noqotona waa lamid intaasoo dhan hadday noqoto yani waxa weeyaan waxay noqonaysaa eh, taamay noqonaysaa whakadaa saasoo kale ayaa yasnacu uu samaynaya kulu man ay kulu ladii kii dhammaantii nafata ku hadlayay huwa manku bihaa kaanada ku hadlay idaa jaaat xilima idaa wati idaa waktiga jaad ay timaado ay hiya kaani walxaal bay timid macnaaha kaana macnaheedu xadaa u yahay xadaa waa dhacay oo waa xaslay ay huwa shaygii walbaa-u badii takhtasu waxay gaar ku noqon ay hiya badii bilayse layse ayay gaar ku noqon fi lkhabari dhexdiisa xaalada ay ku sugan tahay badu wadalika tusaale kain wuxuu ahaaday ka qowlihim carabta qowlkooda ay yidhaahdeen laysa ma aha alfata wiilkii dhalinyarka ahaa bilmuxtaqari mid la liido oo la yaraysto ma aha halkana muxuu ka wadaa waa tan idin lahaa mid xukunkii labaade ahaa layse khabarkeeda waxaa lagu ziyaadiyaa maxay ba baa lagu ziyaadiya alaysa allahu bikaafin cabda ka khabarkeeda bikaafin taa weyaan ba baa lagu ziyaadiya walbaau badi takhtasu waxay gaar ku noqon hiy badi bilayse layse ayay gaar ku noqon fi lkhabari khabarka dhexdiisa xaalada ay ku sugan tahay badu wadalika tusaale kan waxooda ka qawmi ka qawli lcarabi carabta qowlkooda ay yidhahdeen laysa mu ahaan alfata wiilkii dhalinyarka ahaa bilmuxtaqani mid la liid oo la yaraysta mu ahaanin marka waa iska basid waxaad on kusiduu joogna male dee bada khabarka laysun baad ka egeegeysa waa saa macnuu laysa markaa waa ficilkii alfata waa ismigii bilmuxtaqari badaasi waa maxay waa xarfujar waana iska zaa'ido almuxtaqarina muxuu noqonayaa khabarkeedii weeyi almuxtaqarina khabarkeedii weeyaan culimooy oo iminka hadda muxtaqar icraab lowna maxaad odhanaysaa bilmuxtaqari bad waa maxay zaa'ida maynahayn muxtaqar waa maxay khabaruhaa mansuuba calaamatu nasbihi fatxat muqadaratun cala akhiri manac min duhura ishtiqaal maxali bixarakati xarfi jari zaid intaas minaa odhan waka baabu ma hadaa kani baabu ma ma baadeedi ma baabkeegii weeyi maadii annaafiyati naafiyada ahayd maadii alxijaaziyati xijaaziyada ahayd waxaa jiri jirto kitaabkii mutamimada ayna kusoo marnay waxyaalo layse lagu xambaari jiro o la jiray imise xaraf bay afar bay ma annaafiya in annaafiya laa annaafiya laata intaa maynaan jirin intii mid kamiduu sheegay waana maadi maadana markaa aqwaal baa ku jirto oo waa waxaa isku khilaafsan nimanka loo yaqaano xijaaziyiinta iyo nimanka loo yaqaano tamiimiyiinta xijaaziyiintu waxay leeyihin way camal falayaan shuruud bayna u dhigaan shuruudda u dhigaanna mutamimiyadu maynu kusoo qaadane afar shardi bay ahayd afartaas shardi waxaa kamid ahaa maada inaan lala xidhiidhin in inaan lala xidhiidhin maada ismigeeda inaan lala xidhiidhin in inaan lala xidhiidhin ah bني qudاnة ma in أntm ذahbun وlaa صrيf وlaakin أntm اlkhزfun bني qudاnata ya bني qudاna ree bني qudاnow ma in أntm idinku ma ihdin bu ihi dahabun dahab ma ihdin way gashay soo mart walaa صrيifu fidana ma ihdin وlaakin أntm اlkhزfu dhobo dheri atin bu ya dhobo dheri ayt dhobo dheri laga sameeya tin bu eeg in kolkaa in la geliyaa ma aha kolka camal fali mayso marka shuruuddeeda waxaa kamid a ah maada naafiyada intii zaa'idada hayda kaafada inaan lala xidhiidhin waxaa kale oo kamid a ah nafyigeeda inaan ilaa lagu burinin nafyigeega ha sheekh inaan lagu burinin ilaa inaan lagu burinin wamaa muxamedun ilaa rasuulun ka oran ya wuu maxaa lagu buriyey nafyigii ilaadaasa lagu buriy markaa mubtadiye khabar baa la dhigaya iska ilaali laakiin nafyigaasi hadduu bikayri ilaa noqdo waa sax ma zaydun hayra qaa'imin waa sax sideedii camul falasa nefyiga ilaa un baa la diidayaa ka saddexaad waa inaan maa kale lagu adkaynin maa kale hadda lagu sii adkeeya gawaran wuu burayaa ma ma zaydun qaa'imun baa tiri wuu buray marka maxaa kaloo kamid ahaa inuu tartiibtoodii ku sugan yahay oo inaanu soo hormarin walow darafa ha noqde inaanu soo hormarin afartaa shardi baa loo shardin jir afarta shardi waa maxay ismigeeda inaan in lala xidhiidhin inaan inaan lagu burin nefyiga ilaa inaan waxa weeyi ma iyada aan lala xidhin oona gelin iyo in khabarka tartiibteed ku socdo inhamasa muwasan maadaasi markaa xijaaziya la odhanayo way camal faleysaa maxayna sharxinaysaa camalkii laysa laysana waxay ka shabahdaa xagga nafyigay ka shabahdaa laysasoo nafyi may faa'idayn jirin iyadna nafyigay faa'idaynaysaa waxaa kaloo ka shabahdaa xagga jumuudka laysmayna jaamid ahayn waa jaamid weeyi ilaa afar bay tilmaami jireen kutubtii horena aan ku sheegnay bal jeebada gashada waay wuxuu yidhi wamaa ma alla timaadaasoo tanfian fin ay hiya latiid oo maadiihi ka laysay kaainatun ka layse layse oo kale ayay ahaatay laysadii annaasibati naasibada ahayd fii qowli sukaani xijaaji xijaaj kuwa degan qowlkooda qowlkaa dhexdiisa ayay ku ahaatay qaatibatan xaale ay yihiin xijaaj kuwa degani uma kala hadha umay kala hadhin marka waa xijaaj waa maka iyo madiine iyo daaifna way la socotaa fa qawluhum nimanka xijaaziyiintaa odhaahdooda ay leeyihiin maa caamirun caamir muwaafiqan mid waafaqsan ma aha lanaa annaga midna waafaqsan ma aha ka qawlihim ay kaainun ka qawlihim qowlkooda oo kale weeyi laysa saciidun saciid ma aha saadiqan mid ka run sheegaya ma aha laysa ma aha saciidun saciid saadiqan mid ka run sheegaya fii xubinaa jacaylka annaga una jecel mid ka run sheegaya ma saasay lamid tahay hadda maad fahanteen maa caamilun muwaafiqan eeg maada waa xijaaziya caamiluna waa ismigeedi muwaafiqanna waa khabarkeedi muwaafiqanna waa maxay waa khabarkeegii wey ka waran maa haadaa basharan mina la midunahay haadaadani waa ismigeedi basharana waa khabarkeegi maa huna ummahaatihim ka waran hunadu waa ismigeedi ummahaatihimna waa khabarkeegi laba nas waa jabanu saalim mina basidayn wuu kuusii tusaalenaya kuusii cadaynaya si ayna kuugu qasmin wuxuu kuleeyahay maa caamirun muwaafiqan caamir wuu godan yahay muwaafiqanna sow ma nasbisno wuxuu lamid yahay laysa saciidun saadiqan maad ka shakisan tahay saciidun saw lays ismi kamay dhigan saadiqanna sow khabar camalka in la iska qaban jirtay oo kale ayay qabanaysaa shuruudana waa loo xidhayaa waana cinda alxijaaziyiin wamaa maa alla timaadaasoo tanfi anfin ay hiya maadu ka laysay kaainatunka layse layse oo kale ayay ahaatay laysadii annaasibati naasibada ahayd fii qowli sukaani lxijaazi xijaaz kuwa degan qowlkooda qowlkaa dhexdiisa ayayna kula mid ahaatay qaatibatan xaale ayihiin sukaan xijaaz xijaaz kuwa degan xaale ayihiin dhammaan fa qawluhum ay fa qowlulxijaaziyiina xijaaziyiinta qowlkooda ay odhanayaan muwaafiqan mid waafaqsan ma aha lana anaga midna waafaqsan ma aha odhanayo odhanayaan ka qawlihim habarkii weeyaan ka qawli maykanu ka qawli qawlkooda kale ayuu ahaaday ay laysa ma aha saciidun saciid saabiqan mid ka run sheegaya ma aha fii maxabatina fii xubinaa jacaylka una jeceliya baabu nidaay haadaakani baabu nidaay wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatuubu ilayk